heesaha iyo muustiqa la dhagaysigooda min asbaabi xifdi lfarji farjiga la xifdintiisa sababaha keena waxaa ka mid ah alibticaadu fogaansho laga fogaado can istimaaci alaqaani heesaha la dhegaysigooda walmasaamiini sawdiyaalka shaydaan in la dhegaysto in laga fogaado qaala alimaamu imaamkii wuxuu yidhi alcalaamatu cilmi badanaha ahaa ibnulqayim raximahullah kitaabkiisa ikaafat lahfaan wuxuu yidhi wa min makaa'idi shaydaani shaydaanka hagaryaalkiisa waxaa ka mid ah makriyaalka shaydaanku sameeyo waxaa ka mid ah allatii makriyaalka kaada uu ku hagarsaday bihaa hagaryaalka man qof uu ku hagarsaday qofkaasoo qalla uu yaraaday nasiibuhu nasiibkiisa min alcilmi cilmiga xaggiisa xaalu ka ahaaday walcaqli caqliga xaggiisa xaaluu ka ahaaday wadiini taqwada xaggeeda xaaluu ka ahaaday dadka nasiibka ay ka heli karaan xagga cilmiga xagga caqliga iyo xagga taqwada diinka taqwa loola jeedaa halkan saddexdaas dadka ku nasiibka yar oo aan nasiib badan ka haysan makriga shaydaanku ku hagarsado waxaa ka mid ah oo wasaada uu uga celiyey bihaa makaa-idda iyo makriyaalka makriyaalka uu uga celiyey quluubaljaahiliina dadka jaahiliinta qalbiyaalkooda walmubdiliina walmubdiliina dadka ahlu baadilka qalbiyaalkooda uu uga celiyey oo xaqii uu uga celiyey waxaa ka mid ah samaaculmukaa foorida in la dhegaysto watasdiyati sacbinta in la dhegaysto waalqinaa'i heesta in la bil bilaalaa'i maca alaalaa'i qalabyaalka xaal ay la jirto heesta qalabyaalka almuxaramati la xarimay waxyaalaha shaydaanku dadka makriga ugu sameeyo oo uu ku hagarsado ku qiyaano dadka nasiibkoodu ku yaryahay xagga cilmiga caqliga iyo taqwada oo uu quluubtooda uga celiyo diinka alle iyo taqwada waxaa ka mid ah in la dhegaysto foorida sacbinta iyo heesta heestaas oo ay la socdaan qalabka xaaraanta ah oo muustiqa iyo kabanka iyo turumbada uu ula jeedo aaladaha almuxaramati la xarimay alladii heestii oo la dhegaysto weeyo makriga shaydaan alladii heestiioo la dhagaysto yasudu uu dadka uga celiyo yasudu uu uga celiyo alquluuba qalbiyaalka cani lqur'aani qur-aanka heestu waa makriga shaydaanku dadka uga celiyo qur-aanka markuu qofku heesta in badan dhagaysto isla ruxo ku saamoobo waa ka fogaadaa waana ka haajiraa inuu qur-aanka alle dhagaysto oo uu ku saamoobo maxaa yeelay ma dhici karto qalbiga inay isla galaan sawtu shaydaan iyo kalaamullah ma isla geli karaan qofkuna labadooda kuma saamoobo mid ayuu ku saamoobaa oo ku ta'auraa alladii heesta yasudu lquluuba qalbiyaalka uu uga celiyo can ilqur'aani qur'aanka oo wayajcaluhaa uu ka dhigo quluubta caakifatan mid ku dulnegi cala alfusuuqi faasiqnimada walcisyaani alla caasinta quluubta markay heesta dhegaysato waxay noqotaa quluub shaydaanka u hoggaansan aadna u adeecda shaydaanka macaasiga macaasida iyo fisqigana ku dulnegi oo dul fadhiisata daroogada qaylaadda qamrada sigaarka xashiishka maandooriyaha ayay dul fadhidaa heestay dhegaysataa markaasay isruxaan oo wayajcaluhaa heesta uu ka dhi wayajcaluhaa quluubta uu ka dhigo caakifatan mid ku dul negi oo dul fadhida calalfusuuqi faasiqnimada walcisyaan walcisyaani rabbi caasinta fa huwa heestu qur'aanu shaydaani waa qur-aankii shaydaanka walxijaabu waa xijaab alkafiifu qiro weyn can iraxmaani oo rabbi dadka ka xijaaba xijaab aad u qiro weyn oo qofka rabbi ka xijaabo weeye heestu marka qofka heestu ku badato oo uu dhegaysto oo uu ku saamoobo oo uu jeclaado waa ka haajira qur'aanka wacdiga iyo waanada taqwada alleh iyo cabsiduna waa ku yaraataa macaasiduna way u fududaataa zinada iyo liwaadkay qowmuluudnimaduna aaday ugu fududaataa qofkaas fa huwa heestu qur'aanu shaydaan waa qur-aankii shaydaanka wاlxijaabu waa xijaabka alkafiifu qirada weyn can الraxmaani oo allaha raxmaanka qofka ka xijaaba wa huwa heestu ruqyatu liwaad waa qowmuluudnimada tufteeda qofka haddii la rabo caafimaad qur-aana lagu tufaa shaydaanku markuu rabo qofkaanu inuu zaanig noqdo inuu qowmuluud noqdo heestuu dhagaha uga shubaa khalaas waa tufan yahay markaas qowmuluudnimada iyo zinadu waa u fudud yihiin markaasoo kale wahuwa heestu ruqyatu liwaad waa qowmuluutnimada tufteeda weeye wa zinaa wa ruqyatu zinaa waa zinada tufteeda wa bihi heesta uu yanaalu ku gaaraa alcaashiqu midka jacaylku hayo alfaasiqu oo faasiqa min macsuuqii qofkuu jecel yahay gaayat almunaa hididiilka meesha ugu dambayduu ka gaaraa kan jacaylku hayo aad u caashaqsan oo faasiqa oo caasiga ah qofkii uu jeclaa markuu rabo inuu ka gaaro zino iyo qurun heestuuhu u hibeeyaa heesuhu u hadiyeeyaa heestaan bal dhegayso dadkii jacaylka iyo waxay isdhihi jireen ma la socotaa mase waa ka dhacsan tahay bal heblaayo waxay tiri dhegayso hebel hadda ka hor heestuu heblaayo u heesay dhegayso heblaayo iyo heblaayo waxay is yidhaahdeen ma maqashay waxaasu u hadiyeeyaa qulubtu uga shubaa marka qalbigu fidnoobo uu ka gaaraa qurunka iyo fasaadku rabo kadib uu ka gaaraa waa hadiyadaha ay isku hadiyeeyeen qoomamka quluubtoodu fasahaaday ilaa an qaala ilaa uu ka yidhi hadal dher uu ahaa waa soo gaabiyey shiiku ilaa an qaala ilaa ibnulqayim ka yidhi wa amaa samaacuhu heesta in laga dhegaysto min almar'ati haween halkan taaganba awil amradi daan caras daan calas amradku waa wiilka aan weli garku usoo dhalan ah, midaan garku weli soo qalan weeye heestiiba in halkan wiil wiil daan calas ah ama gabar halkan boodboodayda laga dhegaysto la hor fariisto taas waa fasaad meesha ugu dambeyday taas wa amaa samaacu heesta in laga dhegaysto min almar'ati haweeney awil amradi ama daan calas fa min acdami almuxaramaati inta ilaahay xaaraamtinimay kuwa ugu waaweynay ka mid tahay wa ashaddihaa muxaramaadka kuwa ugu adagay ka mid tahay fasaadan xagga fasaad lidiini diinka la fasahaadiyo ilaa an qaala ilaa uu yidhi ibnulqayim walaa rayba waxaan shaki ku jirin anna kulla qayuurin qof kasta oo u qiiraysan ehelkiisa walaa rayba waxaan shaki ku jirin anna kulla qayuurin qof kasta oo qiiro leh oo diintiisa u qiraysan yujannibu inuu ka fogeeyo ahlahu ehelkiisa samaaca alqinaa heesta dhegaysigeeda qof kastoo qiira leh damiir leh diin leh caruurtiisa gabdhihiisa xaasaskiisa ehelkiisa waa ka fogeeya hees hala dhegaysto kamaa yujannibuhum sida kamaa yujannibuhunna sida uu uga fogeeyo asbaaba raybi shakiga sababaha keena sababaha keena xumaan in looga shakiyo ehelka wa qaala wuxuu yidhi callaamatu ibnuqayim aydan noqoshee waa min almacluumi waxyaalaha la og yahay waxaa ka mid a cinda alqowmi qoomka mufsidiinta qoomka mufsidiinta oo zinada iyo qurunka ka shaqeeya qoomkaasuu ka hadlaa waddooyinka ay zinada ku gaaraan wa min almacluumi waxyaalaha la og yahay waxaa ka mid ah cinda alqowmi qoomka mufsidiinta agtooda anna almar'ata haweenaydu idastacsanad hadday ku adkaato cala rajuli ninka hadday nin uu xumaan ka doono gabar oo ay ku adkaato xumaantii u diido heesu u hadiyeeya xiraa jacaylka adiga dhinkaaga waa ka liitaa waa ka dilan yahay malaha wax ma dhegaysatidaan u maleeyey heesaha iyo wax ma dhegaysataa bal midaan soo dhegayso tanna bal soo dhegayso tanaa ka dambaydayaa la yidhi miyaad war la socotaa taasuu ku dila markaas iyadoo hoggaan jilicsan u timaadda iyadoo hoggaan jilicsan ay kadib u timaadda taasuu ku jilciyaa wa min almacluumi waxyaalaha la og yahay waxaa ka mid ah cinda alqowmi almufsidiin weeye qoomka mufsidiinta agtooda an almarata haweenayda ida stacsabat markay ku madax adkaato cala rajuli ninka ijtahada wuxuu ku dadaalaa an yusmicahaa inuu maqashiiyo an yusmi an yusmicahaa inuu maqashiiyo sawta alghinaa'i heesta sawdkeeda fa xiina idin markuu maqashiiyo tucdi way siida allayaana jileeca markaasay hogaan jilicsan siidaan hogaan jilicsan marka qulubtiio fasahaaday uu helaa marka qulubtiio fasahaaday markaasay hogaanka u dhiibataa wa haadaa arrinkaas sababta keenayda heesta in qulubta ay ku soo jilicdo zinada iyo qurunka iyo fasaadka inay ku soo jilcdo xaggeeda aaddo qulubtu wadaalika wa haadaa arrinkaas haabitun waa sugnaaday maxaa yeelay lianna almar'ata haweenaydu sariicatu linficaal dareenkeedu waa deg deg lil aswaati sawdiyaalka ay ku dareento inay dareen qaaddo oo ay waxa weeyaan saamowdo isbedesho waa dhowda haweenka waa dad ficilo badan oo dareen dhow marka weliba waxyaalaha ay dumarku ku saamoobaan dhegaysiga ka mida iyo codadka codadka aaday ugu dhega fudud yihiin hal canjilada gabar u keenay tagfiira tagfiiray noqone hal anjal oo heesaa midu keenaa zaanigaday noqona aad ay waxa weeyaan u saamoobi og yihiin weliba waxyaalahay ku saamowdaanna waxa ay dhegaystaana ugu badan inay wax akriyaan waxay uga saamoobid badan yihiin wax yar ay dhegaystaan wax yar canjalad alala wareega takfiir ah hoo soo dhegayso diinkaa la warmakahaydaa hoo soo dhegayso waa dhegaysane fag waa fasahaadi gaalo ay leedaha wixii o dhan toban ay dhashay daadini tobanka ay dhashayba farqay ka furgufani waa hal canjalad oo loo dhegaysiiyey waxaa dhacda sidaasoo kale hal casharoo wanaagsan ay dhegaysta inay ku toostaan waa dhacda macnaha waa dad saamoobi og oo isbedeli og gabdhuhu marka mufsidiintu marka waa og yihiin waxay u hadiyeynayaan sawtu shaydaanka sawtu shaydaankay u hadiyeynayaan markaasu wuxuu yidhi wahaada arinkaas haabitun wuxuu ku sugnaaday lianna almarata weenayda sariicatu linficaal dareenkeedu waa miduu deg deg yahay lilaswaati sawdyaalka ay ku saamowdo jiddan si dhab ah fa idaa kaana sawtu codkii hadduu noqdo bilqinaa'i hees daara waa wareegayaa inficaaluhaa dareenkeedu min wajayni laba dhinac uu ka soo wareegayo laba dhinac deg uu iska bedela hadduuba hees yahay faidaa kaana sawtu codkii marka uu noqdo bilqinaa'i hees daara waa wareegaa inficaaluhaa dareenkeedu min wajayni laba dhinac min jihati sawti xagga codka wa min jihati macnaahu iyo xagga macnihiisa markaas waxaad arkaydaa gabadhiyo isruxayda gaariyay saaran tahay dhagaha ilabele ugu jirtaa gabar xaad ka leeda wiilasha waaba saas qaab badanoy wiilash in badan oo ka mid ah waa nuucaas waxa weeyaan kulama socdo iskoolka fasalka isagoo ku jira uu isruxa macallinna waxbuu sharxaa asaguna meel kaluba ku xidhan yahy war halkaa la maraayo haddii la yidhaah bakaaraa la maraayo uu leey xisaabaana la sharaxay war yaa xisaabta halkaan marayn macalinku hadduu yidhaahdo inta soo boodo uu le ha bakaaraan marayn uu leey macnaha maba la socdaba ninkaan dhegaha bele ugu jirtee meel kaluu ku xidhan yahay waa isruxaya waa isbedeley gabdhihiiyaa sidaasa wiilashiiyaa sidaasa waa sawtu shaydaan quluubta aad u taabta heestu aad u taabta waxaa dhacda caawo dhan tafsiir hadduu dhegaysanaa isruxi maa gariiri maa cadaab alle ka cabsa maa ma taamoobayo laakiin mar alle markuu sawdka shaydaan maqlo uu hal mara isla gariira markaas waxaad arkaydaa madaxa ilaa lugaha asagoo isruxaya oo codku siduu u dhacayo asla jirkiis u markaasuu wuxuu yidhi laba dhinacay iska bedelee gabadhi mar haddii sawtku qinaan noqdo min jihati sawti xagga codka wa min jihati macnaahu heesta macnaheeda qaala wuxuu ihi calaamatu ibnulqayim faamaa idaa ijtamaca haddii uu la kulmo ilaa haadihi ruqyati tuftaas shayddaan tuftii shayddaan waa lagu akriyo hees waa dhegaysatay markaasaa loogu daray kaban iyo muusiq iyo balaayo loogu daray ama ida jtamaca hadduu la kulmo ilaa haadi ruqyati tuftaas addufu gurbaan washabaabatu dhallinyaranimo waraqsu isruxid wey ah, waa fanaaniinta isruxidooda haddii tuftii lagu daro addufu gurbaan washabaabatu dhallinyaranimo waraqsu isruxid bitakhanufi maca takhanufi asagoo nin dumar iska dhigdhigaya uu nin oo dumar iska dhigdhigayo mukhanafka waa ninka dumarka iska dhigdhiga wa takasuri iyo isjejabin uu isjejabina markuu heesayo falow xabalad hadday uur qaadi laheed almar'atu haweeney min qinaa'in hees la xabalad waxay uur ka qaadi laheed min haada alhina min haada alqinaa haddii dumarku heesaha uur ka qaadi lahayn nuucaasi uur ka qaadi lahayn waa nuuca ugu qatarsan marka nin boodboodaya oo asagii muuqda oo dumar dumar iska dhigaya oo isjejebinaya oo wax weyn halkan soo taagan muusiqiina uu ku laran yahay khalaas wey haddayba gabaru ka uuraysa laheyd hees waa midaas miday ka uuraysa lahed wuxuu yidhi falaw xabalad hadday uur qaadi laheed almaratu haweeney min qinaa'in hees hadday uur ka qaadi laheed kamaba qaadee laxabalad waa ka uuraysa laheed min hadalqinaa'i heestaan fala camrullah ilaahay waxaan ugu dhaaranaa baaqi ahaanshadiisa kam badanaa min xuratin gabar xor ah macnaha gabar dhowrsan cafiifad aheed eh markii hore wanaagsaneed kam badanaa min xuratin gabar xor aheed saarad noqotay bilqinaa bisababi alqinaa hees sababteed min albaqaayaa zaanigaadka mid ka mid ah tiro badana gabdho xor ahaa dhowrsanaa cafiifaad ahaa ee hees kaliya ay dhagaysatay zaanigad ku noqotay intaa waa dhammaad warkii ibnulqayim fataqilaa ilaahay ka baq ayatuhalmaratu gabadha almuslimatu muslimadaahe waxdari ka digtoonow haadalmarada cudurkan ka digtoonow cudurkan alkhuluqiya ee dhaqanka loo nisbeeyey cudurka alkhadiira oo khatarta ah wa huwa cudurkaasu istimaacu alaqaani waa heesaha dhegaysigooda allatii heesaha turawaju la xayisiinayo oo la socodsiinayo bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda bimukhtalifi alwasaa'il isgaarsiinada kala duwan ee telefishinada laga dayn idaacadihii laga dayn meel kasta laga dayn xataa haddii idaacaddu war sii daynaydo ma dhici karto in hees laga daayo waa in lagu bilaabo waa dhexda laga gelsho waa in meel dhexe laga soo daayo waxa weeyaan ka nabad waa inaadan nabadgelin waraan ka dhegaysana waxa weeyaan waa inaad waxbartood saada naga qaadato kuley ee war kaliya iska qaadato aadna naga nabad gashaa ma dhici karto waa in lagu bilaabaa mustiqa waa in dhexda laga soo gelshaa waa in la yidhaha haddana warar muhiimaha soo socda ee la soo daaya xoogaa saas si warka muhiimka intaad sugayda bal xoogaa suna dhegah lagaaga shub intaasoo iskala duwan biibtooyinka lagu xihay maqaayadaha lagu xihay diyaaradaha duulaya ku xihan yihiin qof walba hal shaashadoo gaara ah loogu talagalay aan kursigiisa ku aadan markaase heesta iyo muustiqa iyo gabadha qaawan iyo ibliiska ninka oo istuma isgaraacaya isruuxaya aan la wada siinaya wahuwa cudurka khatartaa istimaacu laqaani waa heesaha dhegaysigooda allatii heesaha turawaju lagu xayisiinaha lagu socodsiinaa bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda bimuqhtalifi lwasaa'il isgaarsiinada kala duwan iyo wa anwaaci alasaaliib usluubyaalka kala duwan oo mimaa shay ah jacala ka dhigay kaiiran in badan oo min alfatayaati gabdhihii dhallinyaradaha ka mid ah gabdhaha aljaahilaati diintooda jaahilka ka ah yadlubnahaa inay heesahaas ka raadiyaan min masaadiriha heesheblaa soo baxdaa la yidhi heesheblaa hadda ugu caansanaa la yidhi fanaanad heblaa hadda soo saartaa la yidhi tii ugu dambayday meelaha loogu talagay ay ka raadinayaan istuudiyaalkay tegayaan kanaalada iyo meelaha laga fiirsada waxaasay raadinayaan ha codkaas ma hayda iisoo tuur ama ku soo gaaray ma maqashay marka la layska faafinaya markaasa midba kale ka raadinaya meelo loogu talagalaba lagu kaydiya min masaadiriha ay ka raadinayaan wayatahaadaynha way isku hadiyeynayaan baynahuna dhexdooda ha ma maqashay tan tanaa soo baxday way isku hadiyeynayaan muxaadaraad iyo ahwaalu lqiyaama sifatu ljannati wa ahliha isku hadiyey mayaan sifatu naari wa ahliha isku hadiyey mayaan xisaabta qabriga iyo cadaabulqabri isku hadiyey mayaan laakiin waxaa la isku hadiyeyn sawtu shaydaan masaladaas intaas yartaa uga gaabsaday aa masale keligeed kitaaba culummadu ka alifeen keligeed ay kutubo ka alifeen culummada muslimiintu ee aayaad qur'aan iyo axaadiis nabina ay saxaabada u dariishada jireen min asbaabi xifdi اlfuruuj min asbaabi xifdi اlfuruuj farjiyaalka la ilaalintooda sababaha ka qayb qaata waxaa ka mid ah mancu lmar'ati haweenayda in loo diido an tusaafira inay safarto ilaa maca dii maxramin maxram mid u saaxiiba la jirkiis maahane waxyaalaha ilaahi weyne amarkiisa lagu qaadan karo lagu xifdi karo waxaa ka mid ah dumarka inaysan safrin maxram la'aan min asbaabi xifdi اlfuruud farjiyaalka in la xifdiyo sababaha keenayo ka qayb qaadana ilaalintaas waxaa ka mid ah manculmar'ati haweenayda in loo diido an tusaafira inay safarto ilaa maca dii maxramin maxram qof u saaxiiba la jirkiis maahanin wa min asbaabi xifdi اlfuruud farjiyaalka ilaalintooda sababaha ka qayb qaadana waxaa ka mid ah marati haweenayda in loo diido an tusaafira inay safarto ilaa maca dii maxramin maxram mid u saaxiiba la jirkiis un maahane maxramkaasoo yasuunuha ilaalina qof wax ilaalina waa qof marka qaangaar oo asagu mas-uuliyad qaadi kara ee saqiir maxram ma noqdo inuu qaangaar yahay shardi horana waa u soo marnay maxramka oo wayaxmiihaa gabadha ka ilaalina oo wayaxmiihaa maxramkaasu gabadha ka ilaalina min admaaci alcaabifiin kuwa ku cayaaraya damacyaalkooda walfasaqati faasiqiinta damacyaalkooda fusaqada gabadha diinteeda iyo akhlaaqdeeda ku cayaaraya maxram ka ilaaliya waa inay wadato markay safraydo faqad jaaءad way timid alaxaadiiu axaadiiث axaadiiث aلصaxiixatu صaxiixa axaadiistaasoo tamnacu diidayda safara almar'ati haweenaydu inay safarto biduuni maxramin maxram la'aan axaadiis saxiixa oo diidayda gabadhu maxram la'aan inay safarto axaadiistaasaa nabiga ka timid xaggiisa faqad jaaad waa timid alaxaadiiu axaadii axaadii asaxiixatu axiixa axaadiidtaasoo tamnacu diidayda safara almar'ati haweenaydu inay safarto biduuni maxramin maxram la'aan minhaa axaadiistii waxaa ka mid ah maa xadiidkii rawaahu uu wariyey ibnu cumar cabdullahi bni cumar ibnu khadaab radia allaahu canhumaa isagii aabiis baylah raalliha ka noqdo qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi qaala rasuulullah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tusaafir ilmar'atu haweenayaysan safrin waa naahiya laadu waa nahyi ilaah iyo rasuul waxay reebaan waa laga haraa laa tusaafir ilmar'atu haweenayay safrin alaaata ayaamin saddex maalin intii loo socdo wax wax lagu miisaamana waa rati raran rati raran saddex maalin intuu yaysan u ilaa waa macaha la jirkeeda xaal uu yahay maahane duu maxramin mid maxram u saaxiiba inuu la socdo maahane ratir raran inta uu saddex maalin u socdo yay aadin muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim ay isku waafaqeen wa can abi saciidin اlkhudriy abi saciidin اlkhudri radia allahu canhu waxaa laga wariyey ana nebiga nabiga suban sala اllahu calayhi wasalam nahaa waa reebay an tusaafira almar'atu haweeney inay safarto masiirata yowmayni laba maalin rati raranu intuu u socdo laba maalin rati raranu intuu u socdo waa diiday nebi moxamed sal allahu calayh wasalam ow laylatayni ama laba habeen intuu u socdo ratiga raran ilaa wa maca la jirkeeda xaal uu yahay maahane zawja ninkeedii ow duu maxramin ama mid maxram u saaxiiba maxram waxaa laydhaha ninka aan gabadha guur u qaba karin sida aabbaheed sida wiilkay dhashay sida walaalkeed sida abtigeed sida adeerkeed kuwaasoo kalea la yidhaha maxram waa dadka aan weligood guur u qaba karin oo sifo sharcioo xalaal ah aan ilaahay ugu diiday inay isguursadaan xadiiskana muttafaqun calayhi bukhaari muslim ay isku waafaqeen wa can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiy nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calayh wasalam nebi moxamed wuxuu yidhi laa yaxilu xalaal uma ahan limra'atin haweeney tusaafiru inay safarto masiirata yowmin hal maalin rati raran intuu socdo hal maalin hal maalin hal maalin an tusaaira inay saarto tusaafiru an tusaaira wey laa yaxilu xalaal uma ahan limraatin haweeney tusaafiru an tusaafira inay safarta xalaal uma ahan masiirata yowmin wa leylatin habeen iyo maalin inta ratiga raran u socdo ilaa maca dii maxramin maxram midu saaxiiba xaalay la jirta maahan calayhaa iyada maxramka ah oo ilaah ka xarimay inuu guursado muttafaqun calayh bukhaari iyo muslima isku waafaqeen wuxuu ku yidhi shiiku wataqdiiru qadaridda fi laxaadiisi axaadiista dhexdeeda lagu qadaray bialaaati ayaami saddex maalin axaadiista gabal saddex maalinay sheegeen gabalna labo gabalna habeen iyo waxaasoo dhan ujeedadu waxay tahay wax safar la dhihi karo ma aadi karto ah. wataqdiiru qadaridda fi laxaadiii axaadiista lagu qadaray bialaaati layaami saddex maalin walyowmayni laba maalin walyowmi waleylat habeen iyo maalin almuraadu macnaha looga jeedo bihi taqdiirka maa shaygii weeye kaana ahaa calaa wasaa'ili naqli rarashada waxyaalihii lagu gaari jiray waxyaalihii lagu guuri jiray waqtigii rasuulka weeye almuraadu kan loola jeeda bihi kaas taqdiirkaas maakii weeye kaana ahaa calaa wasaa'ili naqli rarashada waxyaalihii lagu gaari jiray oo mimaa shay ah huwa macruufun mid la yaqaan ahaa an daaka waqtigaas nabigu hadlaayey waxyaalihii lagu guuri jiray oo la yiqiin oo min sayri laqdaami cagaha in lagu socdo ah warawaaxili gaadiidka in lagu socdaa geela geela warawaaxili gaadiidka geela in lagu socdo wakhtilaafu axaadiisi axaadiista iskhilaafsan wakhtilaafu axaadiisi axaadiista iskhilaafsan fii haada taqdiiri qadaridda bialaaati ayaamin lagu qadaray ow yowmayni ama laba maalin lagu qadaray ow yowmin waleylatin habeen iyo maalin lagu qadaray iyo wamaa huwa aqalu min daalika habeen iyo maalin wax ka yar oo axaadiista gabal halgelin ay leedahay oo wamaa huwa aqalu min daalika wax ka yar ajaaba waxay uga jawaabeen canhu iskhilaafkaas alculamaa culummadu biannahu shaaniye layse almuraadu shayga loo dan leeyahay daahirahu maaha daahirkiisa saddex maalin laba maalin maahan ujeeddadu shayga loo dan leeyahay maahan daahirkiisa waa inamaa wax kale maahan almuraadu macnaha loo jeedaa kullu maa shay dhammaantiis weeye yusamaa lagu magacaabo safaran waa wax alla wixii safar la yidhaah gabadh elkay aadda waa safar waa kaas wey ama maalin ha loo socdo ama gelin ha loo socdo ama saaxada ha loo socdo gabadhi waa safartay wixii la dhihi karo wey waa safartay ilaa gabadhi hadday suuqa ka soo adeegayda lama yidhaha waa safar laakiin hadday dhaqaajido sahaydeeda qaadato waa safarta gabadhiyaa laleey wixii safar la dhihi karaa loo jeedaa wa inamaa wax kale maahan almuraadu macnaha loo jeedaa kullu maa shay dhammaantiis weeye yusamaa lagu magacaabo safaran falmaraatu haweenayda manhiyatun waa laga reebay canhu safar wax kasta oo safar lagu magacaabo waa laga reebay inay safarto ayadoo maxram la socon ama zawjkeedii qaala imaamu nawowiyu imaam nawowi wuxuu hi raximahullah sharxa saxiixulmuslimka wuxuu yidhi falxaasilu warka duuduubkiisa anna kulla maa shay dhammaantiis yusamaa lagu magacaabo safaran wax kasta oo safar la yidhaah tunha waa laga reebaa canhu xaggiisa almar'atu haweenayda bikayri zawjin zawj la'aantiis ow maxramin maxram la'aantiis ujeeddadu waa intaasuy axaadiista nabiga macnaheedu waxay tahay wixii safar la yidhaah waa in gabadha zawjkeedii la socdo ama maxramkeedii la socdo wuxuu yidhi imaam nawowi raximahullah sawaaun waxaa isku mid ah kaana inuu ahdo safarku alaaata ayaamin saddex maalin ow yowmayni laba maalin ow yowman hal maalin ow beriidan halgelin ah, halgelin ha noqdo labiiyo labaatan kilomitir wey beriidku labiiyo labaatan kilomit ah, beriidku waa afar fasaq arbacatu faraasiqa wey wlfarsaqu alaaatu amyaalin waa saddex mayl ah. farsaqu waa afar waxa weeyaan bariidku waa afar farsaq albariidu arbacatu faraasika wlfarsaqu alaaatu amyaalin ah, beriidku waa afar farsaq halka farsaqna waa saddex mayl marka hadduu rabo gelin ha noqdo ow kayra daalika ama wax kale ha noqdo waxaa u daliilah imaam nawowi wuxuui waxaa u daliila warkaan sheegay liriwaayati bni cabbaas cabdullahi bni cabbaas riwaayadiisa riwaayadda almutlaqati la ilaaqay oo nabigu yidhi sideedaba ma safri karto asagoo waxba ku xidhin nabigu maalin kuma xidhin habeen kuma xidhin ka badan kuma xidhin ka yar kuma xidhin maba safri karto maxram la-aan u aakhiru riwaayaati muslim riwaayadaha saxiix muslimka midda ugu dambayda wey riwaayadihii asaabiqati ee soo hormartay oo nabigu wuxuu yidhi laa tusaafir imraa haweeneeyey safrin ilaa maca dii maxramin maxram inuu la jira maahane wa haadaa xadiidkan yatanaawalu wuxuu gaarayaa oo ku dhacayaa jamiica maa dhammaan jamiica maa shay dhammaantiis yusamaa lagu magacaabo safaran wallaahu aclam uu yidhi imaam nawowi intaa waa dhammaad warka imaam nawowi culummada culummadu way isla ogolaadeen qaara waxay idhahdeen xajka waajibkaa waa aadi karta gabdho fiqaad aho lagu kalsoon yahay hadday raacdo tii yuu uu ridina oo uu leeyahay nabiga sunnadiisi khilaafsan yahay warkaas xajka waajiba kumaan hadday maxram weyda iska joogto wuxuu uhi shiiku wa amaa man qofkii aftaa fadwooday oo jawaabay bijawaasi safarihaa safarkeedu inuu bannaan yahay maca jamaacatin jamaaco la jirkooda ay iska safarto jamaacadoo min annisaai dumar ah lilxaji ilwaajibi ayaga laftirkooda waxay leeyihiin xaj sunnaa ma aadi karto iyadoo dumar la socoto oo aan maxram la socon siyaaro ma aadi karto waalidkeedo meel degan ma aadi karto ma aadi karto cibaado kale ganacsi ma aadi karto laakiin xajka waajibkaa hadday wax kala weydo waa raaci kartaa gabdho lagu kalsoon yahay saasay yidhaahdeen ti yuridin ashiiku le war sunad nabiga warkaasu khilaafsanya warkii nabigu waa warkaan soo aragnay markaasuu yidhi wa amaa man qofkii aftaa jawaabay bijawaasi safarihaa gabadha safarkeedu inuu bannaan yahay maca jamaacatin jamaaco jirkood ay safarto jamaacadoo min nisaa'i dumar ah lilxajina ay u safarto xajka alwaajibi waajibkaa fa haadaa kaasuu khilaafu sunnati sunnadiiuu khilaafsan yahay culummadii shaaficiyadoo sidaa lagu keena inuu sunada sidaasu khilaafsanta qaala imaam اkhadaabiyu abu sulaymaan اkhadaabi kitaabkiisa lena macaalim sunan abu daawuud kuu sharxaa wuxuu yidhi khadaabi waqad waqad xadara nabiyu nabigu waa diiday uu yidhi waqad xadara nabiyu nabigu waa diiday salى اllahu calayh wasalam gabadha an tusaafira inay safarto ilaa wa macahaa rajulun ilaa ayadoo nin la socda maahane ninkaasoo duu maxramin maxram ka ah minhaa gabadha oo aan guursan karin fa ibaaxatu lkhuruuji bixid in loo banneeyo fa ibaaxatu lkhuruuji bixid in loo banneeyo lahaa gabadha fii safari lxaji xajka safarkiisa ay u baxdo maca cadami shariidati shardigii ayadoo la waayey allatii shardigii abatahaa uu sugay annabiyu sal اlahu calayه wasalam shardigii nabigu sugay oo ah in maxram raaco ayadoo lahayn in loo fasaxo khilaafu sunna waa sunnadii nabiga khilaafkeeda wuxuu yidhi faidaa kaana hadduu yahay khuruujuha bixideeda maca kayri dii maxramin maxram mid u saaxiiba kayrkiis ay baxdo macsiyatan hadduu macsi yahay oo nabigii ay caasaydo hadday baxdo lam yejus ma bannaana ilzaamuha in lagu waajibiyo alxaja xajka in la yidhaha xaja waajib ku ah ma bannaana see waajib ugu yahay nabigaaba yidhi ha aadin adoon maxram lahayn ah, nabigaaba yidhi sala allahu calay wasalam maxram la-aan ha safri hadday safartana waa caasi nabiga ay caasiday shay marka ay ka dhalanaydo hadday samaydo inay caasi noqoto miyaa laleeyaha waajib kugu yahy maya gabadha hadday maxram weydo xajku waajib kumaana iska joogto wa huwa xajku wuxuu ku yidhi wa huwa xajku daacatun waa daaco wa xajkuna daacatun waa daaco wuxuu yidhi faina faidaa kaana hadduu yahay khuruujuhaa gabadha bixideeda maca kayri dii maxramin maxram mid u saaxiiba la jirkiis maxram mid u saaxiib ah kayrkiis ah, ah, ay baxdo dheh macsiyatan hadduu macaasi yahay lam yajus ma bannaana ilzaamuhaa gabadha in lagu waajibiyo alxaja walxaal huwa xajkiina daacatu uu daaca uu yahay biamrin amar in lagula waajibiya ma bannaana amarkoo yu-addii gaarsiinaa ilaa macsiyatin inay nabigii caasido arin oo waa maxay arinka gaarsiinaya nabiga caasido waa maxram la-aan inay safarto intaa waa dhammaaday warkii khadaab aquulu waxaan leeyahay yuu yidhi shiika kitaabka saalix fawsaan aquulu waxaan leeyahay wahum culummadaasi lam yubiixuu uma bannayn lilmarati haweenayda an tusaafira inay safarto min duuni maxramin maxram la'aan muطlaqan ibaaxa muطlaqan si muطlaqa ma dhihin dumar lagu kala soon yahay markay aragtaba ha iska raacdo ma dhihin ee xajka waajibka ahaa culummada qayb ka miduhu yidhaahdeen waa ina iyadana masaladaas waa ma aysan casiibin ee saxdii waxaa ah inay xaaraan ka tahay inay safarto maxram la-aan wa inamaa wax kale ma ahan abaaxuu waa u banneeyeen culummadu lahaa gabadha daalika safarkaas fii safari lxaj xajka safarkiisay u banneeyeen xajka alwaajibu waajibkaa faqad oo kali ah. yaquulu wuxuu leeyahy alimaamu nawowiy raximah اllah walaa yajuusu ma bannaana walaa yajuusu safar maxram la-aana ma bannaana fi tadawuci xajka sunnadaa xajka sunnadaa maxram la-aan ma bannaana wa safari tijaara ganacsiga safarkiisa gabdhaha qararafka maya uma bannaana maxram la-aan wa safari tijaara safarka oo ganacsigaana ma bannaana maxram la waziyaarati safar oo waalidkii ama ehelkeedii oo meel degan ay soo siyaanana soo arkaydo ma bannaano maxram la-aan iyo wanaxwihaa wixii la mid ah ilaa bimaxramin maxram ahan si kale kuma bannaano maanta maxaa la samaynaya wadamada gaaladay aada iyadoon maxram lahayn wadamada gaalada iskaga safreen maxram la-aan gabadhi waa la dhoofinayaa lacagaa la rabaa maraykana loo wadaa kanadaa loo wadaa kenya loo wadaa wadamada gaaladaa la iskaga dirsadaaba raggooda inta fadhiistan dubay iyo nairobi ay yidhaahdaan shaqan hayna waa naga kala go-ayda kuma soo doomi karnee noogu imow dubay noogu imow nairobi diyaaradaha saas ugu kala goosha waxaan ka hadlayaa dad aan xuduudda alla ilaalinayn ee ma wada yeelaan dumarku sidaas faladiina dadka yatasaahaluuna fudaysana fii haada zamaani waqtigan فالdiina dadka yataسahaluuna fudaysana فيi haada زamaani waqtigan فيi safar الmarأaةi haweenayda safarkeeda biduuni maxramin maxram la'aan ay safraydo فيi kuli safarin safar kasta waa jiran tahay daruuro weeye dhakhtaraan u wadaa ma hayo qof raaca arrintaas layska fududeeyey oo layska wareegayo laa yuwaafiquhum ku waafiqi maa calayhi qofkaas axadun hal qofoo min alculamaai ka mida hal qof oo culummada ka midu kuma waafaqin aladiina culummada yuctadu la tirsado biqowlihim qowlkooda culummada waaweyn muslimiinta qowlkooda la tirsado hal mid kuma waafaqsana waa qowlun qaara waxay yidhahan kuwo kalu ridina waxay yidhaahdeen gabadha waxaan samaynaa diyaaradda halkan maxramkeediia ka saara ayroboorka kalena maxramkiia u taagan dhib male diyaarada dhexdeedana haddee fitna ka dhici meeha waa laisku jeedaa meeshaasu dhib male tanaa ugu khatarsan diyaarada dhexdeedu fitno male ku yidhi magaalo guurayda wey waxaana dhacdada nin islaameed inay garabka ku haydaba oo la idhaha kursiganaad nasiib u dhaaf hadday tahay meeshu meel nadaam ka jiro kursigaa lagu siina kursigaas waxaa dhacda haddaad tahay intana gaal qaawana kaa agta intana gaal qaawan haddaad tiraado war labada gabdhood waa kule halkaad ka timi ale ha kursiganaad leeda lambarkaa kuugu qoran gabadhiina waxaa dhacda inay nin islaameed hadday soomaali tahay soomaalida iyagu waa wada muslime eh. ee waxa weeyaan nadaamba male iyaga kursi male waa sidii loogu kala xoog badan yihi ama loogu diyaarada loo kala koro midkii u banaanaatay iska fariisane waxa kuugu qoran tiidka wax kama jiraan soomaalida iyaga diyaarad haddii la helo bs afarta sida oo baska ay u raacaan iyagu soomaalidu Ah, jugjugu inta idhaahdo midba midka u bogu iska fariisana hadda gabadhi waxaa usoo bixi kara nin garabkiisa ah, ninkay iska ag fadhiiseen intaas nin islaameeday waddada kula sii jirta waa o hadhow maxramaa u taagan airborkaad lehed airboor ma soo geli kara maxram sida badan boqolkii sagaashan sooma geli karo haddayba nabad ku tagto banaanku u taagan yahay airborna waa adduunka meesha ugu fidno badan mana soo geli karo sida badan yaase ku yidhi diyaaraddu airboorkay ku socotay mar walba tagtaa mara cilad imaanay markaas inta airboorkan ka leexato ay airboor ku degi ka waran gabadhi yaa ka mas-uula ah, airboor kale ku degtay oysan qof ka oqmin iyo magaalo kale oysan qof ka oqmin ay aawe macramka aleh meelu taagay yaa ku yidhi marka balaayo lagama shaqeeya alla iyo rasuulaa la adeeca ee been lama xayisiiyo tiiyuu kaadla fiiri wuxuu yidhi wa qowluhum hadalka ay yidhaahdeen ina maxramahaa gabadha maxramkeedu yurakibuhaa waa saaraa fi daa'irati isaga diyaaradda saara uma yastaqbiluhaa kadibna waxaa ku soo dhowaynaya maxramuhaa maxramkeedii maxramkii alaaqaro kale cinda wusuulihaa marka ay gaarto ilalbaladi magaaladii alladii beledkii turiidu ay doonaydo diyaaradda inta waxaa ka saara maxramkeeda ayraboorkii kalena waxaa u taagan maxramkeedii diyaarada gudaheedana waa iska aamino waa laisku jeedaa ay yihaahdeen ah, waa laisku jeedaa saasay yihaahdeen wa qowlum hadalkooda ay yihaahdeen ina maxrama maxramkeedu yurakibuhaa waa saara gabadha fi daa'irati diyaaradu saaraa uma yastaqbiluhaa waxaa soo dhoweynaa maxramha maxramkeedii alaaru kale cinda wusuuliha markay gaarto ilalbeldi magaalada aladi magaalada turidu ay doonaydo lanna daacirata waxay dhahdeen maxaa yeelay diyaaraddu ma'muunatun waa mid aamin laga yahay bizacmihim waa waxay iyagu ku andacoodeen maaha warkayga ha u qaadan ku diyaarada aamin anugu kuma dhihin ee kuwa waxaas wada waa sheekaday ku andacoodeen ku bizacmihim waa waxay yidhahdeen waa aamin limaa shay dartiisaa diyaaraddu aamin u tahay fiihaa diyaaradda ku sugan oo min kasrati rukaabi dadka saaran tiradooda ah rukaab waa jamcu raakibin sida kufaar jamcu kaafirin u yahay oo min kasrati rukaabi dadka saaran tiradooda ah oo min arijaali rag ah iyo wanisaai dumar wuxuuli shiinku leenahay dadkaas waxaan ku leenahay arinku ma maahan saad sheegaydaan diyaaradduna aamin ma ahan xaggaa lagu soo dhawaynaana cidna ma hubto rabbiyaa yaqaan kalaa arinku ma ahan saad sheegaydaan fa daa'iratu diyaaraddu ashaddu ayadaa adayg badan khataran xagga katarta min kayrihaa meelaha kale ayadaa ka qatar badan lianna arukaaba dadka diyaaradda saaran yakhtaliduuna way isku qasmaan fiiha diyaaradda dhexdeeda wa isku qasan yihiin maahan in la leeyahay dabaqaas dumar kale qaybtaas qaybtaasna raggale ma jirto waxaas yaan lagaa maqal waxaas yaan lagaa maqal waxa weeyaan waxaad moodaa dad fallaagoobay oo ilaahay ka xoroobay oo amarkiisa ka xoroobay inay meesha ka taliyaan waaba lagula yaaba oo midaan maalin ku ira diyaara ananiya kursigan gabaraa saaran agtayde iga bedel markaasu ya maxaa sheekh ka timi yaan lagula yaabin yaan lagu qaban meesha lagugu gowrici waxaas aad sheegay awalaa dharkaaga qamiiskale aan la yaabanaayo muuqaalkaaga awalaa dadku dhibsanaayo la nacaayo kaagan qamiiska imaamadana may maqlayda meesha yaan lagugu qaban waxaad ku hadlayda lama fahmaaye maxay tahay gabarha layga fogey waxa weya meel dad fallaagoobay oo qofka yidha ilaaha la adeeco waxaa loo arkayaa wax banu aadamkaba aan ka mid ahayn ruuah wuxuu ku ah ka yimid qof waa qof si uu fakeraya war dadkaaga dhinaca ka raac dadkaaga dhinac ka raac saas marka meel fallaagowda wey ku yidhi waa aamin yaa ku yidhi waa waa aamin subxaan allah marka wuxuu ku yidhi lianna rukaaba dadka diyaaradda saaran yakhtaliduuna way isku qasan yihiin diyaaradda wa rubamaa waxaa la arkaa tajlisu inay fadhiisato gabadhu ilaa jambi rajulin wa rubamaa waxaa la arkaa yacridu inuu ku soo diriyo lidaa'irati diyaaradda maa yasrifuha wax ka leexiya can itijaahiha khadkii ay ku socotay khadkii ay ku socotay wax ka leexiya imaan kara oo marar badanay yimaadaan annaga aragna iyadoo timid ah, diyaaraddii ayraboorkiya ah waxaa ka dhacaya shil ama korontaa ka kacay dabaa ka kacay ama hayweygi diyaaraddu ay ku degi laheedaa diyaaraddu ku hallaabe markaas dhammaan qadka waxay ku soo jiraan la leexina wadan hebla ku wadan hebla u wadan hebla u kun diyaaradood ah waxa rabaa qadka in laga leexiyo aeroboortka in ilaa haywayga laga qaado diyaaradan hal diyaaradaa fadhiisanay aan markay nagu soo ma jeedi waraabo diyaaradan sugankaas waa la leexiyey diyaaradaasaa ku halaysa waxa weyn aeroboorki soo ma jeedi waa diyaarad waa caalamiyo halkii saacba intaasu degay ha wax yara ka ka dhici kara korontaa kace dabaakaca adkii diyaaraddu ay ku duuli jireen midu ku halaabe wax unbaa imaana wixii waa wax banu aadan dhammaan diyaaradii hawada kusoo jiraa mid mid loo leexina haye aaw gabadhii sareedoo lasoo dhaweyna aaw yaa ku yidhi halkaana waxaan ilaahay baa maamulay dadkaana maamula amarka allah la yska qaata marka hore markaasuu yidhi wa rubamaa la arkaa yacridu inuu ku soo diriyo lidaa'irati diyaaradda maa yasrifuha wax ka leexiya can itijaahiha qadkeedii ilaa madaarin aakara ayroboor kalena u leexiya madaarku ayroboorka falaa tajidu heli marka haye ayroboorka kale yaa taagan waa adiga lahay dubay lagu soo dhawaynaa ninkeediyaa u taagane nairobi waatan ka degteen yaa u taagan nairobina maadaa u taagan fiiri markaasuu yidhi falaa tajidu helime man yastaqbiluha mid soo dhaweeye ibliisa hele soo dhaweeye laakiin maxrim helime fa takuunu marka waxay noqoneen mucaradatan qof loo bandhigay lilkhatari atar fa takuunu waxay noqoneen mucaradatan mid loo bandhigay lilkhatari qatar wamaa takuunu lmar'atu bal haweenay maxay noqon doontaa waa wamaada takuunu maxay noqon doontaa almar'atu haweenayda fii beledin magaalo magaaladoo laa tacrifu aysan garayn walaa maxrama wax maxramna lahaa uusan ugu sugnaan fiiha magaalada bal magaaladaas maxay ka qaban maxay ka samayn say yeeli doontaa say yeeli doontaa min asbaabi xifdi اlfuruud min asbaabi xifdi اlfuruud farjiyaalkoo la xifdiyo sababaha ka qayb qaata waxaa ka mid ah mancu lkhalwati mancu lkhalwati kali noqoshada waa in la diido bayna almar'ati haweeney iyo warajuli nin ay isla kale noqdaan nin iyo haweeney inay isla kale noqdaan alladii ninkaasoo laysa maxraman laha aan gabadha maxram u ahayn nin aan gabadha maxram u ahayn waa inaysan la kale noqon wa min asbaabi xifdi اlfuruud farjiyaalkoo la ilaaliyo waxaa ka mida sababaheeda mancu اlkhalwati la kali noqoshada waa in la diido bayna almar'ati warajuli nin iyo haweenay isla kali noqdaan alladii ninka laysa maxraman lahaa aan gabadha maxram u ahayn qaala nabi muxamed wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam man kaana qof alla qofkii ahaaday yu'minu mid rumaysan bilaahi allah walyowmi اlaakhiri maalinka qiyaamo dambe falaa yaqluwana yuusan la kali noqon bimra'atin haweeney haweento laysa maca la jirkeeda duu maxramin maxram mid u saaxiiba usan ahayn ninka ilaahay rumaysan qiyaamo rumaysan haweeney aan maxramkeedii la joogan yuusan la kali noqon kali noqosho waxaa la yidhaah adiga iyo haweentu inaad isla joogtaan meel aan dad kale idiin jeedin saasaa la yidhaah meel aan dad kale idiin jeedin inaad labadiinnu isla joogtaan ama dariiq ha ahaato ama qol ha ahaato ama gaari gudihiis ha ahaato waa meel aan cid kale idiin jeedin inaad wada joogtaan haddaad meeshaas taagantihiin halkaana dadkii taagtaagan yahay khalwo maaha ah, khalwo nabigu wuxuu yidhi salى اlahu calayh wasalam falaa yaqluwanna ninka ilaahay iyo qiyaamo rumaysan yuusan la kalin noqon bimra'atin haweeney haweento laysa maca la jirkeeda duu maxramin maxram mid u saaxiiba uusan ahayn minhaa yada maxram ah faina aaliahumaa kan saddexayna ashaydaan waa shaydaan hadday labadoodu meel aan dadka kale u jeedin isla tagaan shirka waxaa ka waayeel noqo shaydaan asagaa saddex ku soo noqona saddexu ku soo noqona xadiiska imaam axmed a wariyey wa can caamir ibni rabiica waxaa la wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuululah rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa yakhluwanna yuusan la kali noqon rajulu nin bimraatin haweenay haweentoo laa taxilu lahu aan xalaal u ahayn haween aan xalaal u ahayn yuusan la kali noqon fa ina aaliahumaa midka saddexda ku ah ashaydaanu waa shaydaan ku noqona ilaa in maxram la jira maahane qaala majdi wuxuu yidhi fi lmuntaqa rawaahumaa labada xadiis axmedaa wariyey waqad sabaqa waana soo hormaray macnaahu macnihiisa libni cabaas fii xadiiin muttafaqin calayh xadiis bukhaari mus isku waafaqeenna oo min xadiid ibni cabaasna waa noo soo hormaray qaala alimaam shawkani wuxu uhi raximahullah waalkhalwatu in lala kali noqdo biljnabiyati haweenay ajnabikaa ah mujmacun waa lagu ijmaacay calaa taxriimihaa la xaaraamtinimaynteeda kamaa xakaa siduu sheegay daalika ijmaacaas alxaafid ibnu xajar fii fatxi lbaari fi lfatxi wa cilatu taxriimi cilada loo xaaraamtinimeeyey maa fi lxadiidi waa waxaa xadiidka ku sugan oo min kowni shaydaani in shaydaanku yahay ah aalian waa midka saddex ku ah wa xuduuruhu shaydaanka imaatinkiisa oo uu shirka ka soo qaybgalaa gabar iyo wiil keligood meel wada joogo ajnabi kale ah wa xuduuruhu shaydaanka imaatinkiisu yuuqicuhumaa wuxuu ku ridaa filmacsiyati inay korkoodu istaabto isku soo dhowaadaan baladi weyneed dhacdo wax unbuu ka shaqayna wa amaa maca wujuudi lmaxrami ama haddii maxram joogo qolaad wada joogtaan gabadha ninkeedii iyo adigiyaa jooga ama walaalkeedaa jooga qof maxramaha jooga ayadoona waa xijaaban tahay dhib ma leh ayadiina waa xijaaban tahay ninkii maxramkeedahana qolka u jooga waa kula jooga dhib male markaas wa amaa maca wujuudilmaxrami maxram joogidiis la jirkiis falkhalwatu kali noqoshada biljnabiyati lala kali noqdaa jaa-isatu waa bannaanta waa lintinaaci wuquuci lmacsiya macaasi dhicideed waa reebtoonaatay markaas haddee waa dad waxaa laga hadlaya alla kacabsi laho diin laho dadnimo leh ee rag waxaa jira waxa weeyaan dayuusiin ah oo nabigu sheegay jannada carabteeda ma helaan islaantiisa niman islaam ajram inta keen uu leeyahay shahwsh markaasu le salsalaan kan waa saaxiibkay salaam kuwaas hadda waa dad dayuusiin ah kuwa jannada carabtoodaba aan helin xaaskiisii u leeyay ninkan islama salaam waa saaxiibkay ah, dhib ma leh ah, qaraabogoysnimo lama rabo salaamta gacanta dhag waa inaad kaga siidaa uu leeyay waa meel marka waxa weya diin iyo dadnima ka ilaatay taas taas meel fasahaaday wey markaasuu yidhi wa amaa maca wujuudilmaxrami maxram joogidiisa la jirkiis falkhalwatu in lala kali noqdo biljnabiyati gaban ajnabiya jaa-isatu markaas waa bannaan taha waa limtinaaci wuquucilmacsiya macsi dhiciddeed reebtoonaashada ay reebtoonaatay maca xuduuri mar hadduu joogo maxramkii xayla nin diin leh akhlaaq leh xaaskiisii nin islaameed korkeeda inu taabtay yeelima yeelima iska daa wax ka weyn ma yeelay ama ayadiion xijaabnaynin u soo galo ma yeelay wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed